بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد cashirkan waa cashirkii sagaalaad ee ka mid ah min sifati salaati الnabiy lisheekh albani raxmat ullahi tacaala calayh intayna cashirka gudagelin waxaa xusid mudan xadiidkii laba mulaaxado oon shalay aanu hafnay aan baraarujinno si sheekha ammaanadiis wax oga gudanno midda koobaad <clears throat> bogga hadda anuaan haysta boqol iyo saddex dheeraa ku saabsanaa cabdullahi bni camr bni caasala qur-aan akhriskiisa nabigu kala hadlahay uma rakhasa lahu an yaqra'ahu fii alaain wa nahaahu an yaqra'ahu fii aqala min dalika saddex beri wax ka yar yuu u diiday baa meeshaa ku taalla nahyigaas inuu nabigu ka reebay saddex beri wax ka yar qur-aanka ha ku khatimin wadaaddaa ka hadlay sanadka xadiidkaas waxayna ku cilleeyeen oo sheegeen cabdiraxmaan ibnu ziyaad ibni ancam alifriiqi baa ku jiray dheheen oo waxa uu ka sii qaadanayaa cabdullaahi bnu raafic atannuuqhi qaadi ifriiqiya ninka labadaa wadaad baa ku jiray dheheen marka ma sugnay leeyihin inuu nabigu yidhi sala alla alay wasalam ninkii qur-aanka saddex beri wax ka yar ku khatima ma fahmo mana fahmahayo way sugan tahay waa xadiidka saxiixa ah xadiidu caaishana sanadkiisu waa sugan yahay asaguna nebi maxamed sal ly slam weligii qur saddex beri ka yar kuma dhammaynin isagoo yidhi ma fahmaysaan saddex beri wax ka yar haddaad ku akridaan cilmigii looga baahnaana ma helaysaan iyo isagoo ficil ahaan aan weligiiba saddex beri wax ka yar aan ku khatimin oon ku dhammaynin inaha marka la isku geeyey iyo xadiidkiisku macnuun bay noqonayaan isku macno bay noqonayaan laakiin min xayu sanaaca alxadiiiya sanadka xadiidkan wanahaahu an yaqra'uu fii aqala min dalika wadaadkaasaa ku jira ama cabdiraxmaan ibnu ziyaad ibn ancam alafriqi asagoo marka la taxqiijiyo ninka nin reer masara oo ka soo jeedo tunis ifriqiya haddaad maqasho tunis ba hadda loo yaqaana ifriqiya tunis baa la odhan jira waagi hore haddana tunis baa la iska yidhahdaa qaadibuu ahaa muxadiثo faqiiha raggii marka ahlu baladkiisa ahaa ee isku wadanka ahaayeena yaqaanay nin xaafida oo iqoo imaam ah oo biyo kama dhibcaanay ku tiriyeen ama wadaadka cabdiraxmaan ibnu raafic atanuukhi asagu waa daciif baa fasawi oo misri ah wuxuu ku sheegay fii iqaati اlmasriyiin buu ku sheegay waana qaadiga ifriqiya ibnu xibbaanna waa tawhiiqiyey waxaana ugu filan inuu ninkaasi cadaaladiisii lagu kalsoonaday aqoontiisa alimaam cumar bin cabdilcaiz baa wuxuu u diray asaga iyo sideed wadaadoo kale mise sagaal wadaadoo kale iyo afriqiya tunis u diray si dadka diinta u baraan ragga jarxiyeyna wax saa u sii badan ma aysan sheegin marka intaas in la baraajuno munaasabay ta labaad walidaalika kaana laa yaqra'u اlqur'aana fii aqala min alaain bogaa boga xigo oo boqol iyo afara dabcadayda haysta anu dabcadayda saddexaad baan haystaa xadiidka wlidaalika kan laa yaqra'u اlqur'aana fi aqala min alaaثin sheekh albani raxmat ullahi taala calayhi waagi dambe wuu daciifiyey silsilada lix kun sagaal boqol konton iyo afara laga eego lix kun sagaal boqol konton iyo afar wuxuuna codsaday sheekhu ka dalbay meesha ayadaa markuu maray silsilada daciifada in sifatu salaati nebiga laga saaray xadiidkan wuxuuna sanadkiisa ku sheegay inuu yahay aciif jiddan daciif jiddan marka suyuui baa jaamicu sagiirkiisa taxsiiniyey manaawina taysiirka uu ku sharxo jaamicu sagiirku ku taxsiiniyey marka wadaadahaas inaan ku khaldamay baan u malaynayaba sheekhu leeyaha almihim wuxuu codsaday in laga saaro sifatu salaati nebiga laga bixiya xadiidkan walidaalika kaana laa yaqra'u alqur'aana fii aqala min alaa sidaasuu marka ayuu sheekhu yuu maray laakiin sanadka sanadka caaisha xadiidkeeda ibnu sacd fi طabaqaat uu ku soo saaray waa sanad xasana ama صaxiixa calى aqali taqdiir siduu sheekhu codsadon baan idiin sheegahayaa inuu sanadku waa daciif jiddan laakiin ariiqa ibnu sacd fi طabaqaat waa ariiq xoog badan min xadiidi caaisha sidaas wey aan u gudubno marka meesha aynu ku joogno so halkaa maynu ku joogin wa kaana salى اllahu عalayh waalih wasalam yaquul wuxuu odhan jiray man sallaa ruuxii tukada fii leylatin habeen gudihii bimatay aayatin laba boqoloo aayad ku tukada fa innahu yugtabu waxaa lagu dhigi oo lagu darhayaa min alqaanitiina kuwa alla adeece usoo jeeda min alqaanitiin ay almuiiciin ama min alqaanitiina kuwa istaage ilaahay ku xusa istaagga ila qunuudku marna qiyaam buu noqdaa waa soo marray markan waa qumuulilaahi qaanitiina maraynay mara taace iyo khushuuc buu hadda marka wuxuu ku fiican yahay in la yidhahdo min alqaanitiin kuwa ilaahay istaag ku caabuda qiyaamuleil la yimaaduu lamid yuu ka mid yahay almukhlisiina ilaahay cibaadada u saafigareeya xadiidka ibnu khusayma saxiix yeelay iyo xaakim waxaana la socda xadiidka waman qara'a miatayni kutiba min alqaanitiin kutiba min alqaanitiin riwaayo ah ayaa jirta xadiidku wuxuu ka yimaadaa saxaabo fara badan hal sanadkiisu goon ahaan yahay ma laakiin marka laisugegeeyo waa xadii badane eh. xadiiu abi saciid اkhudri baa macnaha ku yimaada xadiiu abi hurayra abi darda abu umaamaة اlbahili cabdulaahi bni camr fadaalaة bni cubayd cabdulahi bni camr bni caas intuba marka axaadii badan weeye xadiidka cabdullahi bn camr bn caas baana ugu xoog badan oo asagu xasan noqonaya marka gooni loo firiyo e, mxuu ahay gebi ahaantiisa intooda kale dacfi badan baa ku jira barhkoodna way iskaba hayaan saasuu marka sheekhu u maray inuu yahay xadii sugan wadaaddaa cileeyey waxayna ku cileeyeen irsaal hoose sheekhu wuxuu idin leeya waa aragtaan baan u malayn daarimi iyo xaakim baa wariye wasaxaaxu waafaqahu اdahabi wadaaddaa cileeye waxay dhn waa mursal axaadiidta tilmaamaysa man qara'a fii leylati bimaatay aaya aw bimiati aaya ninkii boqol akhriya haafiliinta laguma daro ninkii laba boqol akhriyana waxaa lagu daraa qaanitiinta mukhlisiinta saa in loo kala qaado waxay dhaheen wadaadda wa waa mursal oo taabiciin baa nabi maxamed gaadhsiiya saxaaba nabi mamed ma gaadhsiiyaan waxaana sax ah in la yidhahda saxaabada fatwadoodii weeye sidaasay ku tage laakiin haddaad ogolaateen in saxaaba qadiyadda ay ka sugan tahay oy saxaabada odhan jireen ninkii boqol aayadood habeenkii ku tukada ama akhriya nin ilaahay halmaasan laga dhigi maayo ninkii laba ku tukadana waaba nin qaanid oo mukhlis lilaahi ah tafsiilka asaga ah iyo faahfaahinta iyo ajirka qaabkaas loo xubno xubneeyey wax saxaabi ku ijtihaadi karoo maan iyo maskax lagu garan kara ma ahe waa shay nebi maxamed laga soo dheegtay waa mas'ala aan ijtihaad iyo qiyaas iyo ra'yi lagu keeni karin marka xataa hadduu noqdo mowquuf cala asaxaaba waa marfuucun xukman wadaadaha leh ayaa garlaad moodaa si kastaba noqotee xadiidku mowquufka ah wuxuu u maqhraati kacahayaa mxuu ahaayey mursalka ah ayb silsiladuna kaga hadlaa sheekhu xadiidka ku saxiixiyay lix boqol afartan iyo labaha laga fiiriyo lix boqol afartan iyo labo xadiid sugan way sida raajixa ah wa kaana yaqra'u sala allahu calay wasalam fii kulli laylatin habeen walba wuxuu akhriyi jiray oo ku seexan jiray bibani israa'iil suuratu israa wazumar iyo suurat muxuu ahaayey tanziil ba inagu dhihi jiraan u malaynaya zumar iyo israa'iil buu nabigu habeenka akhriyi jiray riwaayaadka xoobankuu nabigu seexanhaya ee gogasha uu tagahayo iyo israa intuu bilaabuu dhammaynhaya haddana zumar buu dhammaynhayaa hurdadu way kaa tegay haddaad mxuu ahay dadka hadda jooga inaad xoogo qulwalantaad saa akhridaad sii orado mooyeen haddaad tiraahdo suuratu israa baan dabada qabanhaya haddana waxaan ku xijin tanziil oo suurad adagoo dhib badanba ah hurdadu way kaa tegay waanu malay waxaa weeye dad nabigu sal ly slam cibaada u diyaar u ahaa ilaahay aad axadu barakeeye buu ahaa laakiin nafta haddaad barto way baran nafta haddaad barto way baranaysaa ayb xirsi xidh baa loo baahan yahay maxaa nabigu weerar badan baa ku socday shayaaiin iyo jin iyo xasad iyo balaayo intaan ilaahay wardigiisiiya la gaadhinayo cibaadadiisaba difaac adag baa loo bahay inaad xidhato xirsi xidh wey suuradahaas ayb wa kaana yaquulu wuxuu odhan jiray man sallaa fii leylatin ninka habeen ku tukada bimiati aaya boqol aayadood lam yugtab laguma daro min alkhaafiliina kuwa alla halmaansan ee ilaahay iloobay xadiidka in xadiidkii hore lagu xijiyaa wanaagsan xagga munaasaba ahaan oo kii hore la daba dhigo waa isku hal xadii isku hal xadii weeyo wa kaana yaquulu man sallaa fii leylatin bimiati aayatin lam yugtab min alhaafiliin waman sallaa fii leylatin bimatay aaya fainahu yugtab min alqaanitiin almukhlisiin in sidaa isku raaciya fiicnayd munaasabada waana isku hal xadii isagoo kale go-anna waa jira wuxuu isu raaciyay miyaa jira mise anoo kale unbaad wadatiin kaana axyaana mararka qaarkood yaqra wuxuu akhri jiray suubanuhu fii kulli ragcatin ragcad walba gudaheeda qadara hamsiina aaya konton aayadood wax dhan oo ku qiyaasan aw agara ama wax ka badan ayb xadiidka isagoo sidaa lafdigiisu yahay kuma jiro muxuu ahaay meeluu sheekhu u tiirinayo isagoo sidaa ah oo lafdigaa ah kuma jiro laakiin wuxuu ka qaatay xadiidka caaisha iyuu ka qaatay xadiidka caaisha fi saxiix ku jiray buu ka qaatay oo nabi maxad sal slam sujuuddiisa ayaa waxaan ku qiyaasi jiray ilaa konton aayadood inuu sujuudsan yahay inta konton laga akhriyo idan marka waxaa weeyaan haddii sujuudda haddii sidaa u dheeraatay istiqraa waxaa lagu og dabagal iyo tatabuc waxaa lagu ogaaday sujuudda nebi maxamed iyo rukuucdiisu iyo istaagga ka horreeya ee lagu akhriyo waa isku qiyaasnaayeen waxaana u badnaa u dheeraa istaagga waxaa xigay rukuucda waxaa u yaray sujuudda mar haddii caaisho cadaysa iyo khayrkeedba in nebi maxamed sujuudi intuu sujuudda ku maqan yahay la akhrin karay konton aayadood halka waxaad ka fahmaysaa qiyaamkuna istaaggiisii waxaa soo galay iyo rukuucdiisii in la akhriyo konton aayadood wax ka badan marka waa macno istimbaai ah weeyo oo dabagalkii tatabc istira laga qaatay laakiin lafdi sariixa oo xadiid ku yimid ma aha wa kaana axyaana yaqra wuxuu akhrii jiray subanu fii kulli ragcatin qadra hamsiina aaya aw akar wa taarata mararka qaarkeedna yaqra'u qadra yaa ayuha almuzammil yaa ayuha almuzammil inta laga akhriyo ayuu mararka qaarkoodna eh, taagnaan jiray ragcadaha qaarkood wamaa kaana sala allahu alayh ali wasalam rasuulka ilaahi ma ahayn yusalii kii tukada alleyla kulah habeenkoo dhan ma tukan jirin badankiibuu tukan jir ilaa naadiran si in dhifdhif mooyeen dhifdhif mooyeen faqad raaqaba cabdullaahi bnu khabaab ibnu arad baa ii abu cabdilaahi baa ku fiican in la yidhaahdo cabdullaahi bnu arad saxaabi ma aha aabbihii khabaab arad baa saxaabi ah faqad raaqaba abu cabdilah khabaab ibnu arad ayaa eh, jeedaaliye ama muraaqabeeye ama u kuurgalay u kuurgalay salaada nebi maxamed buu u kuurgaloo firiyey iyo qiyaamuleilkiisii maxaa idin dhiga idinku kulligiin cbdullahi bn arba idin dhiga wa kaana qad shahida badra waa ninkay cabdullahi bn khabaab rado ninkay dili jireen nimankii khawaarijta ahaa ay dheheen aabbaha maxaad ka maqashay aabihii baa saxaabi ah markaasuu aabbahay saaiy saaisu ii sheegay waan fahanay asna way gowraceen gabadhuu mxuu islaanta la socotana waa kay dooxeen isagu taabici inuu ahaabaa raajixa aabbihii weeye xadiidka waxa wariya iska leh faqad raaqaba abu cabdillaah khabaab bni arad ayaa wuxuu u guurgalay nebi maxad sal l slm rasuul allah alleylata kullaha habeenkii oo dhanba saasay iskugu xidhantahay wa kaana wuxuu ah cabdulahi bn khabaab arad muxuu abu cabdillahi khabaab bn arad qad shahida mid ka qayb galay badran dagaalkii beder maca rasuulillahi nabiga la jirankiisa raqaba abu cabdilaah khabaab bn arad rasuul saasay iskugu kaa xidhantahay hore waa jumla ictiraadiya oo loo keenay in laguu sheego wuxuu ahaa khabaab bn arad fadligiisi iyo qiimihiisa lagugu sheegahayo allaylata kula habeenkio dhan buu u kuurgalo wa fii lafdin lafdi waxaa ku yimid fii leylatin sallaaha kulaha habeenuu nabigu tukaday dhammaanteedba sallaaha kulaha dhammaanteedba uu tukaday habeenuu dhammaanteedba tukadayba u kuurgalo firinay xataa kaana maca alfajri ilaa waaga waa beriga laga gaadhay falamaa sallama markuu ka salaama naqsaday subanuhu min salaatihi qaala lahu khabaab soo ma aragtid gadaal buu ka saxay ma ujeedaan qaal lahu cabdulaahi kuma dhihin qaal lahu khabaab khabaab ibn arad wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow biabii anta wa ummi aabbaha iyo hooyadaba allaha ku dhaafiye oo mxuu aha aan kugu furte meeshii ada dhib kaa gaari lahaa hooyada aabaha ku habsado wey macnuhu ruuxaad jeceshahay baa la yidhaahdaa ayb laqad sallayta leylata xalay waxaad tukatay salaatan salaad maa ra'aytuka aanan ku arag sallayta naxwaha iyadoo kaleadoo tukaday faqaala suban wuxuu hi ajal runtaa wey salaad dheer baan xalay tukadoon galay innahaa ayadu salaatu raabin wa rahab salaatu rahabin wa rahab waa salaad wax lagu jirinhayo waxna lagaga baqan hayo raqabku waa wax doonid ilahay baan nasri iyo guul masaaib iyo cuquubaad iyo qulqulutooyin soo socdana ilahay inuu balaayana xirsi xidhna way ahayd salaadu salaad xirsi xidh ah oo reerka lagu xirsidhaya ee saxaabada iyo dagaalka madaer ee berri aroorta aloosan iyo kala baxan baa ilaahay lagu baryahayay salaatu raqabin ay salaatu tarkiibin bay ahayd wa raqbatin min allah in khayr lagu jirin hayo salaadaan ku dalbahayo oo wanaag ku doonayahay wa rahabin wax laga cabsana ilahay aan kaga magangelay dinta dambaa kuga cadeen raabin warahab wainii sa'altu rabbi caza wajalan weydiistay alaaa khisaalin saddex arimood fa acطaanii inatayn labu isiiye wamanacanii waaxidan midna waa iga diido igama aqbalin sa'altu rabbi waxaan weydiiyey weydiista an laa yuhlikanaa inuusan nagu halaagin bimaa ahlaka bihi اlumama qablana ummadihii naga horeeyey wuxuu ku halaagin wa fii lafdin waxaa ku yimid lafdi kale anlaa yahlika ummatii o anlaa yuhlika ummatii bisanatin abaar sanadu waa abaar wey iyo muxuu ahaayey barakac uusan ku baabi'in fa acaaniiha waa ay siiyey in abaar caama muslimiintu intay ku habsato kulligoodba ay baabi'iso ma dhicin abaarta u darrayd ee muslimiin soo marta camal ramaada ahayd sanadka sideed iyo tobnaad ee hijrada ee khilaafada sayidina cumar marka xijaaj bay ka dhacday madiine iyo maki dhulkan baa lagu leeday ayib dhulkan khaliij shaam baa marka nabad qabtay shaam iyo ciraaq baa nabad qabay markaasa waxaa laga soo riri jiray wax walboo loo baahan yahay dhar iyo dhuuni iyo biyo iyo baad baa laga keeni jiray ilaa hal maalin la yidhi awrtii ka soo dhaqaaqday muxuu ahay shaam ee raashinka waday iyo dharka iyo waday muxuu ahaa dhuunigaba waday ay kii u dambeeyey markuu maraya shaam kii u horreeyey madiinuu soo galay loo soo gurmaday cumar marka isagoona guntuu naasha iskaga dhi waagu caatoobe wey nin laf weynoo xoog badan bu haylmayro wuxuu noqo daa'imo ah jikiiso dhan baisbedmidabkiiso dhan baisbedel intay muslimiintu ay ka cifanayaan wuxuu yidhi waa ina saliid iyo dufan iyo hilib la ruugiyo hawlaha iska xarimay markii roob da-ay oo ummaddii ay mxuu ahaay nicmaysatay oo laga baxay balaayaoo la barwaaqaysay kadib baa cumar ugu horreysay isagoo jidinkiisu wax fiican maro ayb kuwana mxuu ahaay siddeed iyo toban musqulood baa u qodan mid shaydaan cabdibaari cadwaan la yidhahda waxaa booqday muxuu ahaay wasiir yuhuudi ah yuhuud ahoo yaan booqday buui falayd yar oo fillow degan yahay bui laba musquloodoo mid kor u taalla mid hoos fuliha waxaam haddana u booqday buui mid isku sheegay muxuu ahay ra'iisulbalda muxuu ahaa ii sheeg duqi magaalada iska daa wasiirba maaha duqi magaalada qasri dhan oo soomaali o dhan keligood qaad u degan yahay buui halkii dabaq waxaa ku yaalla siddeed iyo toban musqulood buui siddeed iyo toban musqulood de wa la cuno maogta meel la geeyaa la rabaaye marka inagu waani saasuu iska noqday فأعطاaنiiha waa i siiyey ilahay وsألtu rabi rabbiga waxaan weydiistay caزa وaجل anlaa يظhira عalayna inuusan naga adkaysiinin caduوa cadowa min hayrina anaga aan ahayn cadow aan anaga ahayn oo gaala intuu soo dulo inuu kulliga anagaba naga adkaado ilaahay inuusan nagu imtixaanin فaأعطaaniiha waa i siiyey weligeed ma dhicin muslimiintoo midaysan gaala inay ka adkaato i taarikh dib daaradu akriya maalinkii islaam bilowday ilaa yowmin hada akhriya muslimiin soolaba oo xayaayugan oo madax bannaan oo keligooda inay gaala ka adkaato ma dhicin maanta waa kama hadlayo goob lagu dagaalamay goob lagu dagaalamay marna waad adkaataa marna waa laga adkaadaa taas guul lama yidhaahdo baashu ninkii ku dambaysaa la yidhah ciyaar waa geli dambe ayb geelu dhallaan qaadee ma dheero walxarbu sijaal waana xuruub alambiyaaba sidaa ah laakiin intii lagu legdo in beerka lagaaga fadhiisto oo xataa firiq firiqdii aad gabto kadibna aad dhiibto saana aad wax ku qaybato fi taarikh ma dhicin markay inay muslimiin qaybsamaan mooyeen oo qaybna dhahdo waan halgamaynaa waan isdifaacaynaa qaybna ay gaala la safato taarikhda akhriya aad moodaysaan xadiidku inuusan xaqiiqa ka hadlayn soo akhriya taarikhda alimaam ibn اlqayim fi kitaabi adda wاdawa wuxuu ihi fi taariikh muslimiintu gaala kama adkaani ila cinda اlاkhtilaaf mana jabna buu inaan iskhilaafnaa mooyeen wax nooga daran khilaafka fi taarikh fidiin ma jira bu iska ilaaliyo markay boqoradeennu qaybsamaanna markaa iyadaa dulli iskaba fila buu sidiisuba markay taladu mid tahay markaa iyadaa waxaa wey hawsh way hagaagaysaa andalus maxay gacanta kaga baxay taarikhda alla akhriyo ayib culimmadoo dhan saasay leeyihiin hadda maxayna haysta hadda waxayna haysta sidoo kale andalus dhowr iyo laba iyo labaatan ahaayeen hadda konton iyo meeqaynu kontan iyo lix mise kontan iyo afar msdinku dowladdu haddaydan lahayn damba kama lidin wii kala soconhaya kala soconhaya wasa'altu rabbi rabbigay waxaan weydiiyey anlaa yulbisana inuusan noo qaybinin shiyacan kooxo kooxo famanacaniiha tan waa layga diiday waata loo baaba'aye inuusan rabbina qaybinin oo fooda aanan isgelinin innagii baa kala dhammaan la goormaan cadowba iska dhicinna annagiibaaba kala dhammaan leh wasa'altu rabbi an laa yulbisanaa shiica inuusan noo kala gogoynin shiican kooxo ururo dariiqooyin axzaab famanacani tan waa iga diiday marka salaatu rahabin wa rahabin bay ahayd ayib wuxuu u diiday xikmadii allah garanhaya ayib wa qaama laylatan habeen buu nabigu istaagay biaayatin aayad buu ku istaagay yuradiduha isagoo celcelinaya hal aayad ba habeen dhan nabigu ku tukanhayo dhaqaajin waaye aayadda macnada dhuuxahaya xataa asbaxa ilah waa beriistay wahiy aayaddu waay in tucadibhum hadalkii nabiyahi ciisa lagu qabsanaya in tucadibhum ilaahu haddaad cadaabto fainahum cibaaduka waa addoommahaadi wain takfir lahum haddaad u dhaaftana fainaka anta alcasiizu alxakiim allaha sharafta leh ee qawigae qaaliba ta xaggana xikmadsan ee falsan wain takfir lahum wadaadda waay munaasabada ku fiicnayd haddaad u dhaaftana fainaka anta alhafuur raxiim laakiin qolyaha culuum اquraan kutus waay dhahan hadii halkaa la dhigi lahaa fainaka kafuur eh, raxiim aayaddu macnaheeda ma fiicnaadeen suu doonayaa yeela suu doonayaa yeela horta suu doona waxaa yeela axad casiiz oo xakiim ah haddaan ku dilana bun iga dhimi mayso haddaan ku daayana waxba u noqon maayo haddaan ku quwaxana waxba u noqon fainaka anta alcaiiz اxakiim baa ku fiican meesha kafuur raxiim xoogo waxaa ku jiraya addoommo kibray oo sanka taagay oo shirki yeelay fa innaka kafuur raxma hadii raaciyo ilaahay muxuu ka baqay baa laisdhihi karaa ama meesha dacfi ku jiraa baa la is odhan karaa hunaa alcizatu baa munaasab ah alciza maxaa weeye waxay munaasab u tahay in la quwaaxo oo biixida laga jebiyo kibiraaniga iyo mutakabirka iyo mushriga iyo ninkii wax ismooday sanka taagay xakiimna waxay munaasab ku tahay hee shay walba meeshiisa in la dhigo cuquubadu meesha haddii la dhigo waa maxay waa xikmo dhaafidu iyo naxariisashadu meesha hadii la dhigo waa maxay waa xikmo wاlxikmatu cindaha اlcilmi waa ficlu shayi kamaa yanbagii shayga in la sameeyo sida u haboon loo sameeyo fi اlwaqti اladii yanbagii calى اlwajhi اladii yanbagii bay dheheen xilliga ku munaasabsan hadaad kasoo dha kasoo dahdana munaasab ma ah fainaka anta alcasiiz alxakiim munaasab wey in aayaddaas khaatimadu muqadimada horey ku wanaagsan tahay hafuur raxiim meelo kale ku fiican tahay siyaaq badanoo qur-aanna way gashay halkan laakiin waxaa kaga munaasabsan alxikmatu wاlciza biha yarkacu aayadaasuu nabigu ku rukuucay wa biha yasjud ayaduu ku sujuudahaya wa biha yadcu ayadoo alla ku baryahayay falama abaxa markuu waa bariistay subaru qaala lahu abu dar wuxuu ku yidhi radi allahu tacala canhu ya rasuul allah maa zilta maadan ka zuulin taqra'u hadi اlaaya aayadda inaad celinayso xataa asbaxta ilaa waagu kuu baryo salaadda subax la gaadhay tarkacu bi ayaad ku rukuucayso qur-aan ku ahayd wa tasjudu biha ayaad ku sujuudaysay ayib oo dikri ku ahayd baan ujeedaa wa tadcuu biha ayadaa alla ku baryaysay waqad callamaka allahu alqur'aana kulah ilahina qur'aan o dhan buu ku baraye ma intu cadibhum basaad weydahada waa sinaba allow haddii nin aan qur-aanka aqooni aayad iska ceshado sidii safwan ibn mucail oo kale waan ka yeelaynaa laakiin adoo qur-aankii saa u darinay kulligiiba berbenas ilaa ah, baqraa ay kuu siman yihiin maxaa aayadda ku ag dhigay buuri ninety nineki miyay ahayd waaba hadda goorna mar baan sheegayo wadaad baa sigiska nagu tujiyey salaad taraawiixeed marka waduxaa marahayo oo allah akbarta la soo gaadhayba oohin bilaabay banaanka markaan usoo baxnay mid maxaa alabar laga ooyi buuri barmgu qur-aanka waaweyn ee lagu oyaa waxahaas wadaadkii muuma nakribay buui maalakbar baa lagu oyaa marka waxaa weye nima meel bay kaga dhegan tahay waagi dambe wadaadku u khafiife wadaadkii sidaa odhan jir maalakbar baa lagu oyaa ilaahay caafiyo ma aqaan hadda meel ku dambeey waqad callamaka allahu alqur'aana kullah qur-aanka o dhan buu ilaahay ku baray ayib wuxuu idhi saxaabiga low facala haada bacduna sidan hadduu barhkanna yeeli lahaa oo ah in ha ayad la celceliyo lawajadnaa aley waanu cadhoon lahayn lawajadnaa calayh waan ka xumaan lahayn nin waxaan arkayna quraan aqoonino qur ku ciyaarhaya hal aayadun ag qaala nabigu wuxuu idhi innii sa'altu rabbi caza wajal rabbigay waxaan weydiistaa ashafaacata liummati ummaddayda inaan u ergeeyo isuna ergeyso ilaahay malaa'igtuna u ergeyso fa acطaaniha waa i siiyey aayaddana macnahaasay ka hadlaysaa aayaddu macnahaasay khusay in tucadibhum fainahum cibaaduka aayaddu waan ku tawasulhay xaggee kaa martay abudarow wa hiya shafaaca naa'ilatun waxay gaadhi doontaa in shaa allahu tacala ilah haddua la yidhahdo liman duul bay taaban oy gaadhay shafaacadu laa yushriku billaahi shay alla aan u sharig yeelin <clears throat> xadiidkaani waa la cileeyaa sheekhu hoosta wuxuu tiri nasaa-i ibnu khusayme waa artaan waa la cileeyaa waxaa lagu cileeyaa xadiidka abi dar ee aayadda uu nabigu celceliyey ah jasra bintu dijaaja gabadh la yidhaahdo alcaamiriya alkuufiya jasra binti dijaaja deelka in la kasriya afsaxay dhahaan wadaadana in lagodo la kor dhabaa fiican bay leeyihi gabadhaasi qolyaa waxay dhaheen waa majhuula wax jarxiyo qoman ma jira gabadhaas wadaad jarxiyo o dha waa daciifad ama waa layinat lxadiidyada ma jiro bukhaari baa xadiidkeeda taarikhda markuu maray wuxuu ku yidhi wa cindaha cajaa'ib cindahaa cajaa'ib axaadiid hariib bay warisaa miyaa munkaraad bay warisaa miyaa alimaam الdahabi iyo abulxasan ibn qaطaan alfasi waxay dhaheen war ku cad jarxi ma aha hadalka bukhaari si kastaba noqota abu nucaym kitaabkiisa macrifaة الصaxaaba gabadhaa wuxuu ku sheegay inay saxaabiye tahay xaafid bn xajar waa ka murmo wuxuu hi saxaabiyeed ma ahe laakiin nabiga nool ku soo gaadhay waa islaam weyn nabiga nool ku soo gaadhay walaha idraak waqad rawaa canha jamcu min ahiqaat waxaa towhiiqiyey cijli wuxuuna yidhi waa taabiciyatun kuufiyatun hiqa ibnu xibbaan baa towhiiqiyey xadiidkeedana waa u saxiix yeelaa ibnu khusayma sidoo kale xadiidkeeda waa saxiix yeelay xaakim waa saxiix yeelay abu zayd cumar bnu shaba annumari ninka la yihahda kitaab akhbaaru lmadiina iska lahaa wuxuu ihi wa kaanat min khiyaari الnisa gabadhu gabarh sahlan ma aha marka laguma degdegi karo cindaha cajaa'ib keliya u tuuri mayno ilaa uu bukhaari xujo la yimaado ajaa'ibtu mar baa eh, eh, laga wadaa munkaraadka mar waaa laga wadaa xaadita haraa'ibta quruxsan qiimaha badan wa kaanat min khiyaar الnisa ayb inahaasoo dhanba waa jira walidaalika ayaa xadiidkeeda waxaa taxsiiniyey eh, abulxasan alfaasi xadiidkeedii ku saabsanaa masaajidka inuusan junub iyo xaa'ido karin kan haddaan haynana waxaa taxsiiniyey calaa udiin muqlata ibnu qaliij iyo rag ah. kaba soo tagba ixtaja bihi النasaaئiyu wakafaa bihi xujatan nasaa-i hadduu xujaysto xadiidka sunankiisa suqraha ah xaggana uusan cilaynin waxaa weeyaan waxaa lagu kala baxaaya wasaxa laha alxaakim waxasana isnaadahu الnawiyu fi اlkhulaasa wasaxa isnaadahu ayضا alxaafid alciraaqi fi takhriiji axaadiiث اlإxyaa waxaa kaloo sanadka saxiix yeelay alxaafid albusayri fi zawaa'id ibni maaja intaasoo dhan markaan isu geyno waxaa weeyaan xadiidku waa sugan yahay laakiin waxaa xusud mudan sheekh albaani waagi dambe waa daciifiyey xadiidka silsilada daciifada lix kun soddon iyo toddoba ka fiirsha ya waan anaa iska gaabsaday waan arkay axmed iyo ibn nasr almarwasi iyo xaakim iyo waa inaan ku baraarutamaan rabay xadiidkan sheekhu waa daciifiye wuxuuna xukumay inuu yahay xadiid munkar ah sidaasuu yidhi inkastoo uu tilmaamay oo xadiid abi saciidin alkhudri oo axmed uu soo saaro oo mukhtasara baa u markhaati ka qaybta aayadda celcelinteeda ah ana الnabiya radada aayatan xataa asbaxa waa xadiiu abi saciidin alkhudri ah kan waa xadiiu abi dar min riwaayati jasra bn dajaaja markaynu soo gabadhaa gabarh iqa ah xadiidkeeduna waa saxiix ama waa xasan ilaa la helo howlcad sidaa darteed bay isku raaceen alxaafid nawowi iyo ciraaqi iyo busayri iyo calaauddiin ibnu khaliij iyo ixtijaaj النasaa'i taصxiix ibnu khusayma xaakim ibn xibaan iyo warkii badnaa inuu soo maro o dhan marka la keeno hadashuu sheekhu sheegay u waa xadiid munkarana ma aanan ku qancin wa qaala lahu rajulu nin baa wuxuu ku yidhi yaa rasuul الlah rasuulka ilaahyow ina lii jaaran deris baan leehay yaquumu leyla habeenkii tukadoo soo jeeda walaa yaqra'u mana akhriyo ilaa qul huwa allah axad aayaddan buu ku nafba suuraddaasuu ku nafbaxay yuradiduha waa celceliyaa laa yaziidu calayha kamana kordhiyo kaannahu waxaad moodaa ninkii wadaadka dariska ka hadlaayay yuqaliluhaa inuu suuraddii yaraysanhayo mxuu ahaayey saluugahayo oo le maxaa qulula laga noqnoqon ayib faqaala nabiyu sal sl rsulku wuxuu yidhi wladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay inahaa suuraة اlkhlaas latacdilu waxay u dhigantaa ulu اqur'aani qur'aanka saddex dalool meel bay u dhigantaa xagga fadliga ama xagga macnahay ka hadlayso ayb salaaة اlwitri salaadii witrka qur-aanku nabiga ku akhriyi jiray wa kaana salى اllahu عalيه waslm yaqrأu fi الrakcaةi اlأuulى ragcadda koobaad wuxuu ku akhriyi jiray bisabixisma rabbika laclى wa fi الثaaniyati ta labaadna qul yaa ayuha اlkaafiruun wa fi الثaaliثة midda saddexaadna qul huwa اllahu axad wa kaana yudiifu ilayha axyaana mararka qaarkood wuxuu ku biirin jiray wa kaana yudiifu ilayha wuxuu ku biirin jiray oo ku dari jiray <clears throat> ilayha axyaana qul acuudu birabbi اlfalq ilayha wuxuu jeedaa hadde ikhlaaska qul wallaha loo jeedaa wa kaana yudiifu ilayha ila اlikhlaas axyaana mararka wuxuu raacin jiray saddexda mucaawadaadku israacin jiray qul acuudu birabbi اlfalq waqul acuudu birabbi الnaas ayb xadiidkan hadda u dambeeye in witerka la geliyo oo lagu tukado birabbi اlfalqi birabbi الnaas alcuqayli baa daciifiyey dara qudna wuu daciifiyaa bukhaari axmed ibnu maciin yaxya ibnu saciid alqaطaan ibn اljawsi iyo dahabi jamaahiirna jilib culus baa meeshaa u dhaqaaqay alimaam albukhaari axmed bn xambal yaxya bn maciin abu zakariya yaxya bn saciid alqaطaan ibn اljawsi dahabi iyo cuqayl iyo daara qudni raggaasooba xadiidkan waxay ku tageen inuusan sugnaynoo in witerka la geliyo oo lagu akhriyo birabinaas waa munkar bay dheheen xadiidka laakiin waxaa taxsiiniyey oo xoojiya alimaam الtirmidi wakadalika xaakim baa saxiix yeelay shawaahid badan buu leeyaha min xadiidi abi hurayrata wa cabdillaahi bni sarjis wa caaisha radi allahu tacaala canha intaaba waa jirtaa marka inaha marka laisku daro xadiidku inuu roon yahay baad moodaa laakiin wadaadahaas cilladay sheegeen waa cillo culus cillo culus weeye idiraab bay sheegeen inqiaac bay barkood ku cileeyeen bar idiraab bay tilmaameen bar nakaaray tilmaameen ayib laakiin asaanidiiso dhan isku mid ma aha asaanidiiso dhan isku mid way kala sokeeyaan way kala sokeeyaan wamara maratan nabigu wuxuu soo maray mar eh, soo maray wamaratan cafwan wamaratan mar qara'a fi racati fii ragcati اlwitri bimiati aaya ikhlaas iyo qulwallaaban isku isabixismee marbuu boqol aayadood geliyeyba ragcadda witrka qara'a maratan fii ragcati اlwitri ragcadda u dambaysa bimiati aayatin boqol aayadoodoo min anisa ka mid ah xadiidkan u dambeeye marka haddaynu nayno ee boqolka ah nasaa-i iyo axmed baa soo saara suu sheekhu sheegay bisanadin saxiix laakiin wadaadaha waxay ku cileeyeen mucaasiriina waa min ariiq abaa mijlis laaxiq ibni xumayd can abi muusa alashcari way xadiidku min xadii abi muusa ashcari saxaabo dhowroo kalea la yidhi abi mijlis waxba kamuusan maqal laakiin waxay leeyihiin xaafin xajaroo nataaj alafkaarka yidhi wa fii samaacihi min abu muusa nadar min abi muusa nadar ay ku dhageen markuu dhowr ninoo uusan abu muuse la-ayni ah isku xillina ay dhinteen iskuna dhowaayeen uu caddeey inuusan wax ka maqal wuxuu ku ijtihaado uu yidhi wa fii samaaci abi majlis can abi muusa alashcari nadar raggan aynigiisaa see asagoo oo maqlay far baa ku ilaa la tasriixiy waxaan leenahay ninkaani mudallis ma aha laakinahu yursil waa nin hiqoo jabal ah waaan ku ambaar idraag wuu jiraa marka waaan lena mucaasarana way jirtaa waxaan ku xambaarinaa cala asamaac ilaa ad la timaadaan nafyi nafyu samaaci saraaxatan min imaamin naaqidin oo ay fahanteen baan u malay wa ama arakcataani bacda alwitri labada ragcadood witrka ka dambeeya fa kaana yaqra'u fiihima markuu nabigu salaatuleilkii watriyo oo uu gunaanado fajarkiina aan la gaadhin ragcataynkii fajarkana weli usan tukanin yuu laba ragcadood oo witirka daba taala tukan jiray waa ragcadood aad laiskugu haysto lagu dagaalamo fa kaana yaqra'u fiihima ida zulzilat اlardu waqul yaa ayuha اlkaafiruun jamaaca min asaxaaba xadiidkan wariya tilmaamaya nabigu inuu tukan jiray witirka dabadii laba ragcadood kuna akhrii jiray suuradahaas labada soo maray wuxuu ka soo oray min xadiii caaisha wa min xadiii abi umaama wa min xadiii anas wabni cabaas wa ummi salma wabni zubayr buu ka soo arooray muran badan baa ku jira wadaaddaa daciifiyo la hadha nimanna waa difaacaan xaafid bn xajar risaalo goonihu ka qora iyada la akhriyo waxaa la yidhaahdaa kashfu sitri can xukmi raqcatayni bacda alwitri kashfu sitri aw isatri waxaa tiahdaba laakiin sitri baa ku fiicani can xukmi rakcatayni bacda alwitri waa risaalo mabuuca ah haddaydan haysanin u dira mxuu ahaay sheekhi wax la weydiin jira maa magaciis aw google ha la weydiiyo aw google isagaa idiin soo tuuri marka akhriya waa risaalo yar siddeetan bej aan ka badnayn siddeetan bog aan ka badnayn waana fiican tahay fiqigeedii iyo axaadiida uu ka hadlo salaaة اljumca salaada jumcada tii lagu akhriyi jiray inay bannaan tahayba in sunuu nabigu joogtan jiray ma ahay witirka dabadii ragcatayn nabigu inuu tukado marmar bay dhici jirtay mana laasimi jirin marka in suniye la yidhaahdo xaabidku ka niqaasha in laakiin la diido wuu inkirsan yaha lama diidi karo way bannaan tahay axmed baa la weydiiyey ka warran baa xadiidkaas wuxuu idhi salaada witirka ragcatayn ka dambeeya ka warran anigu tukan mahaye buu idhi nin tukan hayana u diidi mahayo amed waa cabsida ma aragta wuxuu leeyahay axaadiii badnayd ee tidhi salaadiinna leylka habeenka dhacda witirku gunaanada oo aakhirkeeda witir ka dhiga ayaa ka badan xadiidkan xadiidkanna saxaabo aan yarayn baa wariya marka waa bannaan tahay sunadu laakiin dhankanay u badan tahay waxaa kaloo ixtimaal axmed u cabsaday inay tahay khasaa'is lannu salaadan witirka ka dambaysa ragcataynka ah nabigu masaajid kuma tukana weligii gurigiisuu ku tukaday hawl khaas u dhici jirtay ahayd hadalkan bayaanka bareerhka ahee nabigu u sheega ummadda u yidhi salaatuleilka witr u dambaysiiyana hadal caama ummadda khuseeyo u jeediye weye labada ragcadood ee daba dhacaysa witrkana hawlu nabigu gooni ahaan u sameeye weye bilaabo noqotay muxuu ahaaye khasiisa min khasaa'is الnabiy idan axmed wuxu anuu samayn mahayo lihada ااxtimaal nin tukan hayana u diidi mahayo liwuruudi اxadiiث axmed waa aad bu u taxadaraa lanno ragga waa ka xifdi badnaa shaafici iyo maalig iyo abu xaniifo axmed meel maray maalin ma soo mari karaan xagga xadiidka haddii la yidhaah ayib oo kii eh, isxaam duraahuyo ka xifdi yaraa muxuu ahaa axmed oo aan axmed gaari karin yuu shaafici maalin doodeen markaasuu la yaab isxaam duraahi waa xadiidku daldalaya sanadka wuxuu ihi siduu sanadka u daldalay ninkaan adaan u daldali lahaaba adunka o dhan baan u qabsan lahaaba eh, ninkan waxaa haysata buu ihi fiqi la-aan baa haysa haddaan asaanida u sardin karaba iyo axaadiista xadiid walboon rabo baabkan raba aan dhigi karo maxfuudaadkana aan haysto iyo riwaayaadkaas wuxuu yidhi anugu wuxuu hi adduunka dhan baan qabsan lahaa laakiin inta yarteen haystaan ragga kaga adkaaya buui maay nin fiqi badan oo maskax badan buu ahaa waa tahay baabu salaat اljumuca salaat اljumuca nabigu wuxuu ku tukan jiray qiraada bayna ku jirnaa weli mayna gaarin rukuucdii kaana yaqra'u axyaana fi rakcati اlأulى mararka qaarkood ragcadda koowaad nabigu wuxuu ku akhriyi jiray bisuuraةi اljumca suuraة اljumca ku akhrin jiray malik اlquduus soo ma ahayn wa fi اlأkhraa ta kalena ida jaءaka اlmunaafiquun wa taaratan yaqra'u mararka qaarkood waxaa jiray badalaha badel munaafiqiin wuxuu gelin jiray hal ataaka xadiiثu اlghaashiyu munaafiqiin ku bedeli jiray wa axyaana mararka qaarkoodna yaqra'u fi rakcati اlأulى bisabix isma rabbika اlأclى wa fi اhaaniyati ragcadda labaadna hal ataaka xadiiثu اlghaashiya salaaة اlciidayn caan way axaadiitaas ciidaynka wuxuu ku tukan jiray suubanuhu ciidda hadda inagu soo socotay ciidda soonfureed iyo ciidda carafee xajka ka dambaysa ama xajka dhexdhacda wa kaana yaqra'u axyaana fi اlأulى ragcadda koobaad bisabix isma rabbika اlأclى wa fi اlأkhraa hal ataaka xadiiثu اlghaashiya wa axyaana mararka qaarkoodna yaqra'u fiihima wuxuu laba ragcood ku akhriyi jiray biqaaf wاlqur'aani اlmajiid wاqtarabat الsaacaةu waاnshaqa اlqamar labadaasuu ku akhri jiray yani nabigu hadyigiisa haddaad yeelayso wey haddaad doonto waad gaabsan kartaa oo suurado kale waad ku akhriyi kartaa salaat اljanaaza salaaddii janaazada qur-aanku nabiga ku akhriyi jiray dabageliskii haddaynu wax ka tilmaana ama goondhig waxaad tirahdaba caanaha markay kugu yaryihiin xoogo biya laga hormariya kadib baa lagu lisaa soo ma taqaanaa aba maadaama wa la dareerinhayo oo googooban ya hadda iiyaad kama gan ogy gundhiga remiyiga markuu bildambeed la joogo geelu cano yareeyo ooluu cano yareeyaa oo la raba xoogow in xirsiwaada la qaado wa lasu balbaliyo dhiilka salkiisa oog biyaa lagu shubahaya kadibna hashaa lagu duldhisi haweenkuna sheekahay oogo caano udhigahayaan salka oona ku lisahayaan dhiilkii baa buuxsami waxaad moodi marka caanaba inaad wadato barax baad wadataa mm. laakiin baraxaas caanola'aan buu dhaama marka waxaa weeye qiraa'ada salaat اljanaaza haddaynu gundhig u samayno ibn cumar cabdullaahi ibni cumar abu hurayra min aلصaxaaba ibnu siriin طaawuus ibnu kaysaan caطaa ibn abi rabax saciid ibnu jubayr saciid ibn musayib shacbi mujaahid xakam bn cutaybat alfaqih xamaad bn abi sulaymaan malik bn anas sufyaan aلthawri asxaabu الra'yi abu xaniifa tulki intaaba waxay ku tageen janaaze qira'a ma laha janaaز waa wardi iyo alla tuug iyo alla bari iyo duciya shafeec may quraan isma galaan bay dhe intaasoo wadaaddaah inaad la socotaan idinku raggu rag yar ma aha laba saxaabi iyo taabiciin inta ka dhaqaaqaysa wey ma tahay muse maaha meesha saciid musayib marahay saciid ibnu jubayr taagan yahay ee daawuus ibnu kaysaan fadhiye ibnu siriin cataa ibn abi rabaax shacbi caamilu shuraaxiil mujaahid xakam ibn cutayba xamaad ibn abi sulaymaan kadibna madaahibtii afartayna yaan ka haysanaa abu xaniifiya maalik ayib iyo sufyaan athawri oo reer kufa odaygoodii ah intaa waxay qabaan laa qiraa'ata fii salaati اljanaaza waa ifahanteen baan u malay ayib ummadda inteeda kale waxay dhaheen qur-aan baa layska rabaa ayagaana garle ummadda kalea garle asunatu sunnadu waxaa weeye an yaqra'a fiiha imaamku inuu ku akhriya ruuxa tukanhayaba bifaatixati اlkitaabi alxamdu lilah ku akhriyo iyo wa suuratin iyo suurad oo min xadii ibn cabaas ibn cabaas baa maalin tujiye muslimiin janaazo markaasuu faatixadii la jahray oo suuradii suuraddii la jahray kor buu akhriyey meeluu wax ka maqla laga yaaba ardadiisiibu wax ka maqla laga yaaba saciid musayib iyo raggan mxuu ahaa mxuu ahaa nimanka ayagu reer madiine ah iyo cataa iyo mujaahid reer maka ah raggii marka ree madiina ree maka iyo ree kuufo meesha jooga ciraaqiyiin shacbi iyo ay wuxuu ka maqla laga yaaba inay dheheen qira'a mala janaasadu markuuba la jahrayba markuu dhammeeyey wuxuu yidhi sunnadu horta waa in la saraystay buu faataxi iyo suuraddaba laakiin waxaan oola jahray inaad ogaataan inay qur-aan lagu akriyay janaasada ibn cabaas waa ku dagaalamay runtii wayukhaafitu wuu siraysanhayaa fiiha fi اljanaazati aw fi اlqira'ati mukhaafatatan siraysi wuu hoos hoos buu akrin wey bacda takbiirati اlأuulaa xidhashada koobaad kadib buuna akrin qur-aanka wey markaad allah akbar tidhaahdo baad faatixda akriyi oo suuradda raacintaad raacin karto ayib inta kale muran badan kuma jiro xadiidku oo ibn cabaas iyo kayrkiiba waa laga warshaa in nabigu faatixa ku akhriyi jiray ragcad mxuu ahay takbiirta koobaad kadib laakiin waxaa muran ku jiraa wa suuratan aw wa suuratin alimaam اbayhaqi xadiidka markuu wariyo wuxuu yihi wadikru suurati fiihi hayru maxfuud hawl culus wey xadiidka ibn cabaas in suuro la raaciyo wadikru suurati fiihi hayru maxfuud bayhaqi mujaladka afraad sunankiisa soddon iyo sideed alimaam dahabi kitaabkiisa wuxuu yihi raawihi iqatun bayhaqi hawshaa kaama yeelin bu ninka warinaya waa suuratin ku daray riwaayadaas ninka warinaya waa iqa bu waa runtii kitaabkiisa almuhadab fi ikhtisaar sunan bayhaqi اkubra iyo isagona sidaa ku leh bimacnaa xadiidku min xadiid cabdillahi bn cabaas buu ka yimaadaa ruwaadda intooda kale waxay ku gaabsadeen in ibn cabaas uu yidhi sunnadu waxaa weeye in takbiirta koobaad kadib faatixa la akhriyo suuradna ma aysan sheegin sacad ibn ibraahim الzuhri ayaa asagu ruwaaddii sufyaan athawri iyo shucbe iyo khilaafo iyo rag badan khilaafo suuradda ku daray laakiin waxaa taageerahaya riwaayo kale oo xadiidku uu leeyahay oo maxamed yuusuf alfiryaabi can sufyaan aلthawri can zayd bni طalxata can ibni cabaasin ayaa asna yidhi faatixu akhriya wa suuratin wadaad mucaasira wuxuu ihi maxamed yuusuf alfiryaabi baa la tafaruday can sufyaan aلthawri sufyaan aلthawri riwaayadku kala tafaruda firyaabina far baa ku godan intuu arkay buu ka hadlay laakiin cabdulahi bn mxamed bn saciid bn abi maryam ayaa mutaabaciyey firyaabi fi ma asnada اthawriyu wahuwa sanadu صaxiix idan saadata alimaam mundir wuxuu yihi labada sanadba way sugan yihiin xadiidka sacd bn ibraahim azuhri mara ee suuradda sheegay iyo midka sufyaan athawri maraba waa sugan yahay alawsat mujaladka shanaad afar boqol sideean iyo afar dahabana waa kii bayhaqi naqdiyey waa laisku haystaa marka suurad ma la raacin karaa mise maya aniga waxaa ila xoogba in la raacin karo waxaysan muslimiintu u badan yihiin inta qabta in lagu akriyo salaatuljanaaza qur-aan in lagu akriyo waxay u badan yihiin faataxa lagu gaabsan waa ay fahanteen baan u malay aan ka socdo tartiilu lqiraa'ati qur-aanka in la tartiibiyo akhrintiisa iyo wa taxsiinu sawti biha qiraa'ada codka in lagu qurxiyo cod wanaagsan qur-aanka lagu akhriyo kaana sala allahu calayh wasalam kamaa amarahu اllahu tacaala siduu rabbi faray yuratil qur'aana tartiilan qur'aankuu tartiibin jiray laa hadan boobsiin ma ahayn walaa cajalatan degdegna wax kuma akhriyi jirin hadan boobsiin ma ahayn qiraa'adiisu walaa cajala degdegna ma ahayn wey bal qiraa'atan bay ahayd qiraa'adu mufasaratan lakala baxbaxsho lakala dhigdhigay xarfan xarfan xarfa mahrajkiisi iyo sifadiisi baa la siinaya waa kala socdaa xataa kaana yuratilu suura ilaa uu suura tartiibin jiray nabigu xataa takuuna ilay noqoto adwalo mid ka dheer min adwalo minhaa suurad ka dheerayd suurad gaaban buu nabigu tartiibinhaya ina acطinaa waxay la ekeenaysaa washamsi markuu nabigu tartiibiye ara'ayta ladii baa waliil noqonaysa marka waxaa weeye qur tartiibintiisu yuu nabigu dhaqan u lahaa wey inagu waxaad moodaa in ku caadhsanayso wa kaana yaquul wuxuu kaloo nabigu ohan jiray yuqaalu waxaa la odhan lisaaxibi اqur'aan ninkii qur-aanka yaqaanay qiyaamada waxaa lagu dhihi meeshaan khatar wey laga fiirsado xadiidkan xadiid khatar wey nin walba darajaduu degahaya aakharo quraan akhriskiisa ku xidhan taha hal culus wey yuqaalu lisaaxibi اlqur'aani ruuxa qur-aanka yaqaana waxaa lagu odhan doonaa iqra qur-aanka bilow wartaqi jaranjarooyinka jannadana fuul sallaanka fuulitaanku bilow soco qur-aankana afka saar waratil tartiibu qur-aanka kamaa kunta turatilu fi dunya sida adduunka u tartiibin jirta ninkii boobsiin jiray meel toban jalaad akhrin jira asaga u taalla meel dhexdu fadhiisanhaya qur-aanka muxuu ku dhammaynayaa dabaqa labaad buu kaga dhammaanaya ninkii qur midaamin jiray soddon dabaq buu tagahaya ayaa ka badan sida aad u akhrin jirtaybaa aakharana aad u akhriya xadiidka sida daahirkiisa wadaadaha loo luuqay laakiin saasuu daahir ku yahay faina manzilaka booskaas jannada ka dega waxaa weeye cinda aakhiri aayatin taqra'uha aayadda u dambayso qur-aanka aad ka akhriyada ku khatinto meeshay kaaga dhammaato booskaada kaaga jaran yahay halkaasaa kuu guri ah haddaba marka qur-aanku hala tartiibiyo aabba wuxuu yidhi xilliga muxuu ahaaye doogaadda la joogo xero yar odabu odayga wiilkiisa la taliyey si hadhow diraacdaad ugu baxsato xilliga doogaadda ee barisamaadka ee bariiskiiy waxa la cuna haddaad u dharogta sida dameerki calooshaa ku fidi hadhow marka la xoolo yareeyo oo qamaaciir dhaco oo xoogo yar lagu siiyo oad ku tuurtum calooshii xaggee ka aadahayaa meelay kaa martayba dhagol baad ka qaadi wuxuu idhi aabo marka intaa berisamaadka la joogo buu idhi xero yar oodo buu ihi xero yar saad ugu baxsado xilliga diraacda hadda saad aakharo ugu baxsataan qur-aankaa la tartiibiyo wa kaana yamuddu nabigu waa midi jiray qiraa'atahu quraan akhriskiisa cinda xuruufi اlmaddi xuruufka madka agtiisa xuruufulmad ade saddex bay ahayn sooma ya iyo alif iyo waaw saddexdaa weeye xuruufulmad waa taqaanaa fayamuddu waa midi jiray bismi illaahi yuu madahayaa yacni hadda bismi illaahi mad baa ku jira allah yaadee laanka soo alif kama dambeeyo bism buu nabigu le waamadaya madkii dabiicigaa ah wayada wayamud raxmaan raxmaan buu taagi nabigu asna minkay ka dambaysaa wayamud raxiim ya-da weeyaan wanadiid nadiidi suuraqaafade nadiid ayana diyabaa ku jirta xurufta madka madka abiicigaa ah, intiisibuu siinaya laba xarake iyo ka badanba waa la sheegaa ayib laba xaraka loo badanya lakin wadaaddaa ka badsha iyo wa amaalaha <clears throat> midka lamidka ah xuruufulmad meeshay ku timaadaba nabigu marka wuu kala bixinaya xarafkii laisku dhejin maayo waa in la kala bixi kan asagu hadadan sheeginba ka dabiiciga xarafka ma akhriyi karti araxmaan iyo allah iyo raxiim iyo nadiid midka ku jira waad ku qasban tahay haddii kale yadaa dhumaysa yadaa dhumaysa haddadan intaa yarta aada jiidinba kasrada daadka haddaadan jiidin yadu ma soo baxayso fatxada laamka allah haddaadan jiidin alifku ma soo baxaayo ayib lahabay noqon lahaa lahaay kusoo bood ama lahbay kusoo bood haddaan la jiidin marka isagu waxaa wey mid qasab ah wa kaana yaqifu wuxuu ku joogsan jiray calaa ru'uusi اlaayi aayadaha madaxooda ru'uusulaayana waan soo sheegnay waxaa looga jeeda waa maxay dhammaadkooda kamaa sabaqa bayaanu sida ay soo hormartay caddaynteedu wa kaana axyaana yurajicu nabigu wuxuu eh, ahaa mid xalladeeya eh, mararka qaarkood sawtahu tarjiicu waa celcelinta hadalka in la gogooyo la yidhahdo wey oo hakad la geliyo tarjiid baa loo yaqaanaya tarjiic kamaa facala siduu yeelay yowma fatxi maka maalinkii maka la furtay wa huwa calaa naaqati asagoo hashiisa saaran yaqra'u suuraة اlfatxi ina fatx buu akhrinhayay qiraa'atan buu akhriyay layinatan fudud waqad xakaa cabdulaahi cabdulaahi bnu mafal baa almusani baa jilay ama matelay tarjiicahu nabiga celcelintiisii iyo xaaladayntii uu celcelinaya nabigu hakadaa sida saas wey saddex alifoo kiiba madan baa ii qoran aniga sooma ima qoro oo ku kaasaa wadaaduu labay isku hayaano mahasha uu saaraabaa nabiga ka keenays ma tarjiic dabiici u ahaa markaad gaadiidka saaran tahay ood xaggana wax akrinayso hadalkaada gugi maxaana keenahaya geedi socodka gaadiidka qob ilaashuus way saan qaadaysaa adna saasaad madaxa le maanto dhan codkaadina waa go-aya marka ma socodkaa keenay oo maqsuud ma ahayn mise nabigu waa u qasday waxaa loo bahay inuu nabigu u qastay suuraddaas markay soo degtay nabigu waa ku farxay ilaan markay xudaybiye ka laabteen bay suuraddu timide idan sulxigii nabigu uu galay xudaybiye iyo howlahaaso dhan ba waxaa loogu sheegay inaa fataxnaa laka fatxa mubiinan baa looga dhigay saxaaba badanna wa kay ka biyadiideen nabigu marka suuradda aad ba ugu farxay waa akrinhayey isagoo macnaheeda dhuuxa haya qiraa'ada iyo carabkana dabciyey madkeedana xaqeeda siiyey marka waa xalladay codku qurxiyey wa kaana ya'muru bitaxsiini الsawti biاlqur'an nabigu wuxuu fari jiray qur'aanka codka in lagu qurxiyo yacni cod quruxsan in lagu akhriyo codkaadoo foolxun qur-aanka ku qurxi ma aha oo nafta iska qaad kadibna waxaan loo baahnayn la imow ayib waxaa la yidhaahdaa ninka tukaha la yidhaahdo waagi hore soo cod fiican buu lahaa balo iska caadi ah tuki sooma taqaanaan shimbir xajalo la yidhahda xajalo annagu waxaan u naqaanaa eh, dhabanacas kabarayda waaweyn maaragtay kabarayda waaweyn meelaha webiyaasha iyo hilalka joogta waa kabarayo digiranka la ego waaweyn oo dhabanacas baa la yidhahdaa kabaraydaas way socod quruxsantaha markaan la caydhinayn tartiib bay u dhaqaaqdaa isagoo marka maalin taagan buu baasha arkay baa l tuki wuu fiiriyey wuxuu baashu socod quruxsana bal sideeda isku dayna u socon karto sideedin u socon waa socodkiisi horena wuu ka tegay tuko waa aragteen hadda wuu kufkufim ku socow inuu duulay inuu kufkufo wey soma taqaanaa tuko toosa ma socon karo socodkiisa waa socod falxun marka codka ilaahay ku siiyey intaad ku qurxin karto quraan ku qurxi ku nimeedna ha hamatayno ha saaran xikaayadaasi waa laga digay culamo bidcay bay ku sheegeen nimanna way taxriimiyeen markuu codka ilaahay ku siiye kaa qur-aanku qurx ayb naftana takalufkana la iska ilaaliyo fayaquulu suban wuxuu odhan jiray zayinu lqur'aana qur-aanka ku qurxiya biaswaatikum codkiinna faina sawta alxasana codka wanaagsan yaziidu lqur'aana xusna qur-aanka wanaag buu usii kordhinhayaa qaybta hore waa xadiid saxiixa qaybta dambe faina oo tacliilka ana waa xadiid xasan ah wa qawaahu imaamu dahabiyu fi siyar mujaladka labaatanaad safxada soddon iyo toddobaad wayaquul wuxuuna odhan jiray ina min axsan الnaasi sawta biاlqur'an ina min axsan الnaasi sawta biاlqur'an qur-aanka dadka midka ugu cod quruxsan waxaa ka tirsan waxaa ka mid a waxaa ka mid midka idaa samictumuuhu yaqra ruuxa markaad maqashaan asagoo qur-aanka akhrinhaya xasibtumuuhu aad yakhsha allaha ilahay inuu ka cabsanayo ayb danan leh oo muxuu ahay quruxsan oo khushuuc ka muuqataa la rabaa qur-aan oo kii qur-aan ah lama rabo ayb maaha inaan raxaweyn durahay laakiin qaabka waxu akhriyaan baan haystaa qaab qur loo akhriyaan ka hadlay qabiilkama hadlin baryahan waa laysdaba taagan yahay ina min axsan الnaasi dadka kugu wanaagsan waxaa ka mid a ah sawtan xagga codka bilqur'aan qur-aanka la qorxiyo ama la akhriyo alladii midkeedaa samictumuuhu yaqra xasibtumuuhu yakhsha اllah xadiidkan waa min xadiidi ibni cumar kan dambe duruq badan iyo shawaahidna waa leeyahay wadaadkii qodqodka badnaana wuu cileeyey waa kuma wadaadkaas daaraqudna waad garateen baan u malay xadiidka irsaal buu ku cileeyey mujaladka labiyo cilalkiisa صaفxada saddex boqol sideean iyo afar bazaar baa isna ku cileeyey musnadkiisa lix kun hal boqol soddon iyo lix ibnu cadiy fi اlkaamil mujaladka labaad laba boqol toddobaatan toddoba nimankaa saddexda ah xadiidka waxay dhaheen waa uu saxiix ku yahay mursal in muxuu ahay la wasliyo oo nabi maxamed toos loo geliyo bimacnaa asagoon sanadku kala go-nayn waxay dhaheen waa daciif halkaasay mareen sheekh albani iyo jamaacu dahabi ka yahayna way xoojiyaan waa hadda soo tilmaamay wa kaana yaamur wuxuu fari nabigu biاtaغanii biاlqur'aan qur'aanka in lagu geeraaro mise muxuu ahay la qurxiyo la xalladeeyo ayb ama lagu luqeeyo waxaa tirahdaba taanigu luqayn xalladayn qur'aanka la qurxiyo fayaqul wuxu uhi tacalamuu kitaab allah kitaabka alla barta muslimiinay watacaahaduuhu ka warqaba oo maanta akhriya oo beri akhriya oo ku tukada oo lugta ha ka bixinina waktanuuhu kaydsada oo barkada oo ka dhigta kayd aad akhar u baxsataan hanti muxuu ahaay loo baxsado cawska jilaa waa lama huraan weeye waxaa weeye ka dhigta waktanuhu kaydsada aakharna u kaydsada idinkuna adduunya camal ka dhigta wataganaw bihi ku luqadeeya oo xalladahooda si qurxus u akhriya fawladii nafsii biyadii lahuwa qur-aanku ashaddu waa daranya tafallutan xagga baxsiga iyo iloobidda min almakhaadi geela fooldhowrka ah geela la fooldhowrhayo ama geela addoolaha ah labadaaba waa lagu fasiraa shuraaxdu markay fasirahayaan makhaadka inaad hal dhasha ka dhigto markaasi eradhaban ah oo ku ordaysa ilmaheedii iyo inaad ka dhigayso mid la fool dhowrayo xilli geelo dhumana waa xilliga u daran wey halay fool hayso oo muxuu sidkeed u dhammaaday maray dhaqaaday la maayo kadibna ma ciduu libax ku dilahaya iyo dhurwa lahuwa asaga ashadu daratafalutan xagga baxsiga min almakhaadi geela mxuu ahaay adoolaha ah ama min almakhaadi geela foldhowrkee la fooldhowrahayo fi lcuquli jamcu ciqaalin caynka iyo qaafka waadgodi ee dabran ama jelib xidhan su oga fakado jelib xidhka iyo seetadu maruu seetadii goostay iyo malo mxuu ahaay jelib xidhkii uu furtay lama garanayo waa ka dhaqaaqahaya marka idinkuna marka xadhigga aad ku xidheen waad xifdeen soo maaha qur-aanka waa idin xidhanya waad xifdideen laakiin waa inaad ka warqabto kolba seetada dhuujiso u kordhiso ka warqabto markuu dabcada aad ku celiso haddii kale waa dhaqaaqay sida hashu u dhaqaado kale wayaquul wuxuu odhan jiray laysa minaa naga mid ma aha man lam yatahanna ruuxaan ku luqayna aman xaladaynin bilqur'aan qur-aanka codkiisa aan ku qurxin si fiican qur-aanka aan u akhrin wayaquul wuxuu odhan jiray nabigu maa adina allaahu ilaahay ma dhegaysanin oo ma dheg raaricinin lishayin shay maa adina intuu dhegaysta ma u dheg raaric shay wafii lafdin kaadanihi dhegaysigiisoo kale nabiy nabi uu dhegaysta nebigaasoo xasani sawti cod wanaagsan ama cod quruxsan wa fii lafdin lafdi waxaa ku yimid xasani taranumi danankiisu wanaagsan taranumku waa naqamada raniin sooma taqaanaan telefoonka qaarku dhalaabo usoo yihaado wey raniinku marka taranum waa luqadan wanaagsan lafdigan dambe ee xasana taranumi kuma jiro meeshuu sheekhu u tiriyey ayb aan dhamay horta xadiidka yatahanaa ku luqadaynhaya nabi cod qurucsan oo qur-aanka ku luqadaynaya suu ilaahay u dhegaysta axadna oma dhegaysta wey yajharu bihi weliba asagoo la jahraya cod quruxiis goormuu soo baxaa marka laismaqashiyaha dee kor loo dhigo sheekhu hoosta wuxuu tiri xadiidka bukhaari iyo muslim iyo taxaawi ibnu manda fii kitaab tawxiid bukhaari iyo muslim xadiidku kuma jira lafdigan lafdigan kuma jiro lafdiganna waa lafdi shaad ah lafdi shaada weeye daciifaduna sheekhu ku cadeeyey wuxuuna codsaday sifatu salaati nebi in laga saaro kun boqol iyo afartan silsilat axaadii daciifa kun boqol iyo afartan ayib rag buu ka go-an yahay mise waa wadaadka sheegi laha waa anuu iga gooye ma kugu yaalla kanaa fiican in la gooyo wixii kale bilaash buu ahaa wuxuuna sheekhu ku sheegay silsilada inuu ka gooyey sifatu salaati nebigu xadidka ka saaray laakiin aniga hadda waa iigu dhigan yahay idna waa idiin dhigan yahaan u malayn waxaa laga yaabaa sheekhu inuu rabay inuu ka saaro wax kadibna uu sahwiyey ilahay baan waxaalmaamine ayib marka xasani taranumi waa in laga reebo kitaabka bukhaarina kuma jirto sanad ahaanna ma sugno waana shaada weeye cinda alxufaadi wاlmuxadiثiin kun muraajace bayaaninta dad doonayso daciifada ayib وqاaل لأbي موسى الأشعري wuxuu ku yihi رضي الله تaعالى عنه لow رa'ayتنيi hadday arki lahayd أبي muسow وأنا أstمع لقراءaتiكa الbاaرحة anoo dhegaysanaya qur'aaنkaadii xalay aad akrinaysa abو muسى الأشعري عبدالله بن qays aad نc qرxsan buu ahaa habeen baa sagoo qرآن akriyo nabgu soo maray nabigaa marka istaago dhegaystay ayb لaqad uutiita waxaa lagu siiyey buu nabigu mismaaran turun baa lagu siiya gari بمaعnaa cod qرxsan baa loo jeedaa mismaarku waa min azamri zamriguna asalkiisu waa heesta heesta maansada weeye geeraarka haddana waxaa loo jeed loo jeedaa maansada iyo geerarka la qurxiyaan maogta gabayga iyo heesta iyo maansada iyo hawshaasi waxaa la raadiyaa cod baa layska raadiyaa ayib mismaaran gari baa lagu siiyey iyo danan muxuu ahaayey min mazaamiiri aali daawuud ay min mxuu ahay sawti daawuud aalka waxaa loo da waa nafsu daawuud ruuxa aalu daawud baa ladhi asagoo jeedo daawud laftirkiisa aalu fulan baa ladhi asagoo asaga ujeeda ayb adoo asaga laftiisa ujeeda ayib adkhilu aala fircauna maxaa la yidhi ashadd alcadaab fircaun malaga reebahaya kow asagaa ka ah. aalku waa saasaa loo jeeda nabiyullaahi daawud cod ku quruxsanaa ee la siiyey ayaa wax lagaa siiyey baa la yidhi faqaala abi muusa wuxuu yidhi low calimtu makaanaka nabi allow haddaan ogaan lahaa laxabirtuhu laka taxbiiraa waxba aan kusii dardari lahaa codkaygii aad taqaanay ah, waan sii cusbayn lahaa nabi alla xoogo basbaas iyo cusbi iyo xawaash baan ku yar biibin lahaa ayb laxabartu laka taxbiiran laxabartu laka waan kuu xalladayn lahaa taxbiiran xalladayn ay laxasantuhu laka taxsiinan bay la mid tahay warka waa fahanteen oo markaasoo eh, noqon mayso weeye istus ma noqonayso nabi maxamed muuse naqdiin ma dhihin riyaay kaa noqonaysa nabiga in wax fiican la dhagaysiiye ajir baaba laga helhayaaba hawsha hawl nabi maxamed wey hawlo kale ma aha ayib nebi maxamed wuxuu jeclaysanaya in la dhegaysiiyo ilaaha loogu dhowaanaya rag cod quruxsan baa jiro oo cajab qaba saxaabado ninkan ka mid ahaayo saalim mawla abi xudayfa ka mid aha caaisha habeen cishaha soo tukatay markaas saalim markuu cishihii tukaday yuu salaatuleil bilaabay qur-aan ma bilaabay qayb dambe dumarkay fadhiday way kici weyda caaisho qur-aankiisii bay la yaabtay way dhegaysatay way dhegaysa nabi maxamed baa markuu cisho dhamayso tukaday iska tagay gurigi caaishon joogin nabigoo yaaban iyo caaisha mar dambe iyadoo socoto xaggeed masaajidkan ka soo baxay maxaa kugu dhacay wadaad baa i qabsaday tiri nabi alloon ka dhaqaaqi waaye tilmaan wuu tilmaamay way tilmaantay nin noocaan noocaaso codka qaabka u akhriyo xool waa la yaqaan ninkaas saalim baa le mawla abi xudayfa alxamdu lilahi aladii jacala fii ummati mila haada waxaa weeyaan wadaadihiinna qaarkood hadday islaantiinna wadaad soo ammaanto waxa ka dhici waad ogtihin baan u malay saama taha mise maaha masayrow ninka masayrowga hadda islaantu wadaad ammaantaa ninkii muaadinka ee xasano sawdka wixii ku dhacood garanaysa ma malinhaya soomaali warkaa way haysaa wixii dareenla laga masayraa ee gabdhaha muslimaadka ah waxaan macaan laguma cadhisado ayb alfatxu cala alimaam imaamka oo loo fura aayad ku joogsatay xoog gundhiga haddaynu ku darro axnaaf waxay leeyihiin imaam aayad ku istaagto looma furi karo imaamku laba asaga u door leh inuu qur-aanka iska toosiyo <laughs> iyo hadduu dhaqaajin waayo inuu iska rukuuco ninku isku daya imaam aayad ku istaagtay inuu u furo u dhaqaajiyo salaadiisa waa badlay dheh axnaaf halkaasay mareen salaadeed waa kaa buraysaa halkaasay taagan yihiin laakiin ahlulcilm wاlmuxadiثiin in imaamka loo furo wey laakiin goormaa loo furi oo markuu imaamku istaago imaamku intuu asagu cilcilinay waa loo kaadin khalad wey in la garab orto albaabka dambey ka soo dhici oo gees bay ka soo dhici oo safka horo dhan bay ka soo dhici oo midda wuxuu ka soo citaalin meel aan dhoweyn waxaa looma baahno halis weeye cinda ahlilcilmi waad sugaysaa imaamku markuu istaagay oo joogsado markaasaa loo furi intuu asagu raje ka qaba inuu aayaddaas waa la dayn ilan salaaddu way buraysaa buri maysaaba laisku hayaaye ha degdegina hawshaa laga fiirsado shaafici waxay dhaheen weliba waa inaad oola qasado qira'at اlqur'aan iyo ufurid haddaad u qasado keliya imaamka inaad ka riddo keliya salaadaadi waxay dhaheen far baa ku godan wej daciifan way buraysaa buu leeyahay halis wey labtirkoodu waxay leeyihin qasadkaas imaamka in loo furaa loo qasti salaadna ku buri mayse bal way ku asixi burudda ay la ordahayaan waxay u baahantay daliil dheer in la helo daliil cad bay u baahantahay baashu ruux muslimoo salaad u galay una xidhantay salaadani ka kac sheekhu waxay u baahan tahay hawla waaweyn wasana wuxuu jideeyey sal اlه alay slam alfatxa furidda cala alimaam imaamka loo furo idaa lubisat calayhi اlqiraa'atu qiraa'adda markii laga gadmiyo ay ka joogsato faqad sallaa salaatan buu nabigu tukaday faqara'a fiiha qur'aan buu ku dhex akhriyey falubisa calayhi waa laga labay aayaddii baa ka gadmatay waa garan waaya nabiga ku joogsata wey falama insarafa markuu salaadii ka baxay qaala liubay ibnu kacab oo xufaadda ah wuxuu asallayta macana salaad fajar bayna ahayd nala tukatay saaka <clears throat> qaala nacan buu nabi allow haa qaala famaa manacaka maxaa kuu diiday oo kaa hor istaagay an taftaxa calay inaad ii furto ayib inaad ii furto diiday xadiidkani marka ibn xibbaan baa saxiixiya imaam nawwina waa saxiixiya fi khulaas sanadkiisa sanadkiisa sheekh albanina wuxuu ku taxsinay silsilada sideed boqol iyo saddex raqamka ah abu daawuud bayna ku soo maray laakiin xadiidkan aan kaga hadlay sagaal boqol iyo toddobo in rafciga xadiidka uu khata yahay rafcu hada alxadiidi sagaal boqol iyo toddobo markaynu marnay abu daawuud sunankiisa waynu soo tilmaamay inuu khata yahay waxaana ku wahmiyey oo ku khaldamay nin la yidhahdo hishaam bin ismaaciil waxaana caddeeyey abu xaatim araazi oo sharxay bayaaniyey bayaan weliba dheer oo ninka akhriya buu ku qancayay laba boqol iyo toddobo cilalka wiilkiisa laba boqol iyo toddoba raqamka laga fiiriyo xaafid bn xajar wuxuu yidhi uu ku dulwadho wuxuu yidhi waqad khafiyat hadihi اlcilaة calى bni xibaan faأkhraja hada اlxadiiثa fi صaxiixi min riwaayaةi hishaam bni camaar can muxamed bni shucaybin bih wuxuu li cilada abxaatim araazi sheega waa sax xadiidka in la rafciyana waa khaa laakiin walaalka ibni xibbaan ah intii cilada ka qarsoontay yuu xadiidka feerme ku taagoo saxiixiisa ku daray annagu waxaan leenaha waxay kaloo ka qarsoontay maxaad tirahdeen sheekh albaani baa isna ka qarsoontay haddii l ibni xibbaan ba cilladu ka qarsoontay sheekh albaanina hadda waa ka qarsoontay wadaadaa waxay dhaahdeen imaamka in loo furo aayadda ku joogsatay laga rido xadiid ku asaxay oo marfuuca ma jiro laakiin saxaaba ka sugay wadaadda sidaa yidhi baa hadalkaasi waxbaa iga raacay sax ma aha xadiidku shaahid buu leeyahy min xadiisi musawar ibnu yaziid oon abu daauud ku soo marro xadiidka horeynu sheegnay ku dheganaa abu daauud waa ka aamusay ibnu khuseyma saxiixiga ibnu xibbaan laakiin waxaa la tafaruday yaxya bnu kaiir alkaahili can ilmusawar waa asaguna ku cilay abu xaatim araasi afar boqol afartan wiilkiisa shaahid labaad buu leeya min ibni cabaas can nabiyi cinda alxaari shaahid saddexaadaan dhaho cinda alxaari abi usaama fii musnadihi boqol afartan iyo saddex buqyatulbaaxidkan ujeeda shaahid afraadoo mursalaa jira oo qisada ubayo weliba wata asaguna bukhaari baa fi juz qira'a ku wariya nasaa-i fi kubra bayhaqi fi sunan kulligood waxaa ka fiicanoo xadiid qiimo badan ah xadiidu anas oo xadiid shanaad ah kunaa naftaxu calى اlأimati calى cahdi rasuuli lah sal slm xilligii nebi maxamed a'imadana tujiya aayaddu markay ku joogsato waan u furi jiray xaakim iyo daara qudni baa wariya wa saxaxahu اlxaakim xadiidka anas iyo axaadiidta marka la fiiriyo xadiikaasnas waa saxiix labadan hore ee aanu soo kuwan hore soo marna way isku weysanayaan marka alfatxu cala اlimaam saxaaba waa ka sugan yahay shaafici iyo axmed ayagu waa fermeeyeen nabi maxamedna waa ka sugan yahay laakiin xadiidka hore aynu haynay ayaa waxaan leenahay wahmigaasaa galay wahmigaasaa galay oo khaa riwaayada hore saasa weeye iyadu baabulisticaada toban jeer haddii loo furiyo haddii hal mar loo furana waa isku mid weeye alisticaadatu ilahay in la magan galo iyo wataflu in la candhuuf tufto fi salaad salaada gudaheeda lidafci lwaswasati waswaska iska difaacidiisa shaydaan baa adoo tukana wax kugu akhriyey inaad ilaahay ka magangeli ood bidix muxuu aha tuf u dhihi bimacnaa neefta tufi tafliga neef baasaa u tufaysaa hadday candhuuf yar raacdo oodan adugu qastin dhibba ma laha wax tuf la yidhi candhuuf lagama reebi kare wa qaala lahu cuثmaan ibn abilcaas athaqafi waa nabi wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ina shayطaana shayطaankii qad xaala wuxuu kala teeday baynii wa bayna salaati wa qiraa'ati aniga salaadayda iyo qur'aan akhriskayda isku kaya diidan yahay markaan salaada galaba daf buu ileeyahay qur-aankiiba iga khaldahaya yulbisuhaa calaya wuu iga gedmin qraadii buu kaa gedminhaya qur-aankiibuu kaa labi wabuu aayadan aayad lahayn iskugu kaa qabatiin sami aan jirin buu suud kuu haylin marka waka nabi allo waa dhiba baalkaas iga dhabo dacwadana waxay ka timid markuu reer bani haqiif islaameen sanadkii sagaalaad wafdigii yimid baa ninka nin yaroo da'yar buu ahaa laakiin qur-aan badan buu yaqaanay ninka u fiicnaa buu ahaa nabi maxamed baa amiir oga dhigay reer haqiif adaa amiirka abud orod markuu muddo camal ku maqnaa yuu sanadka tobnaad yimi isagoo dacwoa ah. nabi allow hawshu way kala socotaa laakiin ninkii shaydaan ahaa baa salaadda nafta igu keenay buu ee bal siddex soo dhowo baa le intaa laguma daynin feedhaha laga garaacay horta waa la ulqiyeeyey ruqyaa la saaray ujuuroon baan laga jidin mooyeene nabigu xaabadkuu ka garaacay meeshan meeshan baalon fadhiistaan ma og tahay meeshuu nabigu ka garaacay uu ku tufu u duceey orod buu mar dambe arki maysiday maalinkai baa ugu dambaysa baallahan soo noqnoqonhaya wadaadka wax ku tufay ogyihiin usan tabar laaye ah. marka waxaa weeye qur-aanka adiga adugu waad ku qiimaysantihiin sida badan qur-aanka isagoo barakaysan haddana wuxuu rabaa seebtu ma ninka wax ku dilhayaa mise ayada wy horta seefu fulay haysta maxay kuu tari wuu la kiciye ya siday ku dhacaysaaba ninkii reeqalaad muxuu yidhi qurub buuxaa loo dhiibay gasale colkas ka dhici aad waxaan aaga yaaba inaan sii dhici waayo buuri qurub buuxaa loo dhiibay reeqalaafa waxaa la war colka galoo naga dhici waa ka qorigaas raggii waa iska waa socdaay gal hawsha markii la sii socday maxaa la soo qoriga firinhaya waana buuxaa hadda qoriga cusub weeye wuxuu yidhi aad waxaan aga cabsan hayaa inaas ii dhici waayo buuri oo ma <laughs> nin walba qori buuxuu wadaa maxaa adiga dad kaa saaray marka waxaa weeye seebta iyo qori wuxuu ku taraa ninka waday ku xidhantay qur-aankuna ninka akrinaya wax badan buu la kuleeyahay wax badan buu la kuleeyahay isagoo qur-aanku barakaysan yahay faqaala rasul lah wuxuu i daaka shayطaanu wey yuqaal low khinzib la yidhaahdo ma ujeedaa waxaa la kala yaqaanaa qabaa'ilkoodii waxay kala yihiin ninkaa waxaa l waa la shaydaanka ku dhibay mooryaan buu ka tirsan yahay khinzib la yidhaahdo daaka shayaan yuqaal low khinzir nabigu xadiid buu ku sheegay jinku inay dhowr kooxood yihiin koox reeguraa iyo koox xamaarato halaq iyo masalweley iyo abeese iyo hangarle iska dhiga iyo qaybo duula qaybaha duula ee ruuxaanta isku sheeg qolyahana rogay weeye haweenkeenni iyo dadkii rogay soomaalida faidaa axsastahu markaad dareento inuu soo gelahayo fatacawad ka magangal bilaahi eebbe minhu xaggiisa wadful candhuuftufa ama tuf calaa yasaarika dhankaada bidix alaaan saddex goor u candhuuftufo waa quursi wey isagaad quursanaysa waad daraabaysa waaad leeda waxba ma diid weygaa iswaal foodaa ku gelinaya waa loo hanjabahaya ila moogtu waa laiswaabsadaaye fafacaltu daalika sidaasaan yeelay faadhabahu اllaahu cani ilaahay baa i dhaafiyey sharkiisii iyo balaayadiisi waxaa ku jira marka inay bannaan tahay salaad axda in shaydaan ilahay laga mangalo oo la cuudubilayso oo weliba la canduuf tufan kara dhanka mxuu ama la tufi karo dhanka bidix xadiidku macaanidaas baa ku jirta الركوع ركوuعdiiba u baab yahay ثuma كاana قراءة way soo dhammaatay quraaنkii halkaasuu sheek ku gebagabayy شhayطaanku weerar in layska difaaco ilah laga mangalo ku gebagabay hadda wuxuu bilaabhayaa afcaaشhi rukuucdii baa bilaabatay wixii aan ka gaadhna aan marka gaadhsiino kitaabkii ma dhowo ramadaanna waa gebagebo haddii alla yidhaahdo beri khamiista cashirku wuu jiraa jamcaha inaan ku dari kooni in kale berri baan go-aankeeda qaadanhaya haddii alla yidhahdo uma kaana salى الlahu عalيه alي waslm arbacada su-aal loo ballansanaa berri baan insha allahu tacaala gelinaya haddii alla yidhaahdo marka laakiin maanta cashirkaan wadi intaan wadi karo kitaabkii miyuu dhow yahay somaaratankii lama yaraystaa la yidhi ramadaanna maanta meequ maraya toddobiyo toban waxaa idin dhiman waa maxay labayo toban baad hubtaan soodinkii labaatan sagaal na jireen ma ahayn uma kaana salى اllahu alayh ali wasalam wuxuu ahaa idaa faraga min alqiraa'ati qiraa'ada markuu ka dhammeeyo uu ka farxasho sakata saktatan aamus buu aamusi jiray wax yar buu nasin jiray markuu qraan qiraa'ada dhammeeyo uma rafaca yaday gacmihiisu kor u qaadi jiray cala wujuuhi اlmutaqadima qaabkii soo hormaray fii takbiirati اliftitaaxi furfurashadii alla akbarteeda ku soo hormaray wa kabara waa takbiirsan jiray wa rakaca waana rukuuci jiray wujuudu soo sheegay sheekhu labay ahaayeen saddex wej bay ahaayeen saddexda wej baan idhi mid baan idhi socon maayo kee ahaa inay horayso inay takbiirtu dhacdo mar dambana gacmahaad soo qaato markaasi wax ku dhaqmi ma jiraan idhi ayb wej daciifa oo xanafiyin mutaakhiriina mn tol kale waan weynay soo idinkina yidhi ma in xadiidku waa in la fiiriyo iyo naska loo fahma siday salafku fahmeen salafkii wariyey maxay ugu dhaqmi waayeen saxaabe iyo taabiciin baa wariyey maxay ugu dhaqmi waayeen hadduu maxfuud yahay inayn ku dhaqmi waayeen wuxuu ina tusahaya inuusan maxfuud ahayn oo agtooda uusan ka sugnayn waa lahayaa aduu keen waa kane waa kaa sugaynaa ilaa qiyaami saaca almihim waa kugaasaa alimaam shaafici ra'yiga uu maro xadiidku waa aslu mustaqilu binafsihi laa yaxtaaju ilaa camali hayrihi waa asal guuda uu ka hadlo laakiin ragga nuqaada muxadisiinta ah si ibnu rajab alxambali uu ku sharxay fii cilal tirmidi waa cilatun fi lxadiid cilay ka dhigahayaan oo u deliishanayaan inuusan maxfuud ahayn riwaayadaas iyo lafdigaas hadday saxaab iyo taabiciin ku dhaqmi waayeen waxay u deliishadaan inuusan maxfuud ahayn mutaahiriin dambana ay ku khaldameen marka shaafici waa runtii wuuna sheegaa laakiin ibnu rajab alxambali wuxuu leey ra'yigaasi ra'yi jira ma bal ceelka soo qori kadibna berisku kankeen waata wa amara bihimaa wuxuu amray in sidaasi loo rukuuco loona loo takbiirsado loo rukuucaan ujeedaa almusii'a salaatahu faqaala lahu wuxuu ku yidhi inahaa ay qise eh warku wuxuu yahay wey waxba qisaas ka dhihin xaaladdu waxay tahay wey go mahadhadu waxay tahay <laughs> laa tatimu salaatu axadikum midkiin salaadiisu ma dhammaystir mayso xataa yusbiqa alwuduu'a ilaa weysada uu ku xeeldheeraado kamaa amarahu llah suu rabbi u faray uma yukabir alla uu weyneeyo wayaxmadahu uu ku mahadiyo wayumajidahu uu sharfo weyneeyo istitaaxi waa laga hadlay duca wax lagu kala dhigdhigahayo wayaqra u akriya maa tayasara wixii fududaado meel quraan qurana aggiisa uga fududaado mimaa kii kamida callamahu llahu rabbi uu baray waadina lahu u idmay fiihi bimacnaa adinkan waa adinkii kowniga qadariga kii sharciga ma aha idnigaani waa idnigii qadariga ee ilaahay kumakansiiye ku karsiiye wey ilaahay quraan in la akriya waa horu idmay faqra'u maa tayasara qur-aanka lagu yidhi tan mid wuxuu alle kusulansiiya loo jeedaa uma yukabiru waa takbiirsan wayarkacu waa rukuuci wayadacu yadayhi gacmihiisuu saari calaa rukbatayhi labada low ama labada jilib xataa taطmaئina ilaa ay xasisho mafaasilu xubnihiisu jamcu mifsal wa tastarkhi ay dabacdo adoo gegan oo sii ordina hadda horta ku nas rukuucda iskala bixi xubin walba meeshiisa ha fadhiisto xubnuhun ha dabceen alxadii xadidki dheeraa weeye xadii musii salaati laba ari laba saxaabi ka yimaado midna aan muran lahayn midna muran badan ku jiro waan soo sheegay ayb sifatu rukuuci qaabka loo rukuucahayo wa kaana sala allahu alayh wasalam rukbatayhi yadacu kafayhi labadiisa cab buu saari jiray rukbatayhi labada low ku qaban jiray wa kaana ya'muruhum bidalika sidaasuuna fari jiro labada low in gacmaha lagu qabto wa amara bihi aydan wuxuu amray wadcigaas almusia salaatahu amray kamaa mara aanifan sidii mar dhaweyti soo hormarta wayadacu yaday calaa rugbatay wa kaana suban wuxuu ahaa yumakinu kii ku hubsada yadahi gacmihiisa min rugbatay labada low si fiican ba ugu qaban jira wey korsaarid ma asaa aad moysa inaad talaaxayso waad ku qaban waad saari ayib kaannahu aad moodo qaabidun inuu qabanayo cantuugayo ama uu tuudinayo calayhi macda rugbatayn sida adoo lawyaha abanaya tuujinhaya yaad u abanaysa intan dambe kaanahu qaabidun calayhima sheekhu hoosta xadiidka wuxuu tiri bukhaari bukhaari kuma jirto lafdigaas kaanahu qaabidun calayhima intaa iska ogada wa kaana sala اllahu alay wasalam wuxuu aha kala baxsha bayna asaabici farihiisa lowga markuu faraha ku qabanayo uu kala bixin jiray saas ugu qaban markaad saa ugu qabataa la saa ugu qaban maysid waa inaad saa lannu fara hadaadan kala bixin lowga si fiican u qaban mayso inaad tuujisaad lowga hadaad doonaysood cuskato waa inay faruhu kala baxaan midda kale cidhibta la saari lowga ee lagu riixi cidhibta baabacada ee lagu riixaya lowga xanuun bay keentaa caafimaad ahaan aad ha looga taxadaro laakiin markaad gacantoo buuxa lowga saartood ku qabato lowga waxba noqon maayo caafimaad baa ku jira lowgaa kala filqanhaya waaga dambe quraankurtaa wareegayso riix maysa halis wey marka nabigu cibaadana waa wadaa hawl caafimaadna waa kuu sheegahaya ka taxadarahaya wa amara bi nabigu wuxuu faray musiia salaata intaad yartaa dareemi maysa lewgu ku adagya maogtahay boqon adag iyo seedo alaab baa ku xilaba laakiin hadhow markaad raabaqdo ood hore u badato adaa dareemi doona baalkead riixaysay dhibku kuu keeyi ayb fa qaala wuxuu ku yidhi musii salaati wuxuu ku yidhi idaa rakacta markaad rukuucdo fadac raaxatayka labadaa sacab labadaa baabac raaxadu waatan calaa ashcad calaa rukbatayka saar uma farij kala gee bayna asaabicka farahaada kala gee uma farij bayna asaabicka kuma iman xadiidka musii salaatii axaadiid kale ku timid taanaha la ogaado tan uma farij bayna asaabicka lafdigaas xadiidka abi hurayra iyo kii rifaaca ibnu raafic ee ku yimid musii salaatii kumaysan imanin axaadiid kalaa tilmaantay uma farij kalgee bayna asaabicika uma mkus nagow oo rukuucda ku nagow xataa yaahuda ilaa uu qaato kullu cudwin xubin walba maahadow meeshiis uu ku noqdo dhabarku uu tooso miskihi ay kala baxaan luguhi ay togmaan gacmuhu ay taagmaan wa kaana sal اllahu alayh waalih wasalam rasuulka ilahi wuxuu ahaa yujaafi mid dheereeya wayunaxi fogeeya baa ku fiican wayunajiba ani ii dhigan wayunaxi baa fiican wayunaxi dheereeyaa mir fiqahi ladiisa jiqil ama xusul can jambihi laba dhinac buu ka fogeyn jiray labada dhinac waa inaan la saarin lagu qabanin saa aadan saa u rukuucin waa inaad ka fogayso kilkishu waa inaad duleeshanto ayib oo cududaadan iyo ganacaadan aysan isqaban dhinacaadu ay kala fogaadaan wa kaana yujaafi waa dheerayn jiray wayunaxi waa fogayn jiray mir fiqahi ladiisa xusul can jambihi laba dhinac buu ka fogayn jiray markuu rukuucahayo waa inaad saa u furto tijaabi cumar tos halkan rukuuc inkastoo nin buuran ku fiicnaan lahayd baashu agga isu gudub agga isu gudub sidan haa hoos u deg aggu soo dhag bu nin wax duuban hayaa ku maagane ma aqaan sidaa waa inay noqoto laga fogeeyo isku dhaji haddaan aan fiidhin sida xuna la diidan yahay ya dhabarku waxaa weya duudiisaa sidaan u malayn baarak allah fiik iska fadhiis xayaak allah waa in laga fogeeye wa kaana wuxua idaa rakaca markuu nabigu rukuuco basata dahrahu dhabarkiisuu fidin jiray oo fiirsada hadda dhabarkiisuu fidin jiray wa sawaahu waana simi jiray xataa low suba xataa low suba calayhi اlmaa ilaa haddii lagu shubo lastaqara biyu ay sugnaadaan mabagaras isu tusimahayay biyo haddii lagu shubo biyuu xaggana u daadan mayaan xaggana u daadan mayaan horayna u shubmayaan gadaallo u shubmahayaan dad waxaa jira si walba isu taagan dhabarkood usan toosaynin horaan bay duud waxay lahaayeen saa ah. marka waa waa jirtaa ayib xadiidkan abu xaatim araazi baa ku cileeya bilirsaal wuxuuna sheegay ana almaxfuuda huwa alirsaalu lalwaslu cilalkiisa cilalka wiilkiisa nabi xaatima laga firiyo wuxuuna yidhi laysa dikruhu can ilbaraa'i bimaxfuud xadidka waxa laga wariyay xadid bara ibn caazib can rasuuli illah kaana idaa rakaca basada dahrahu wasawaahu waana simi jiray xataa low suba calayhi اlmaau lastaqara laakiin daara qudni baa wuxuuna caydhsadaba abu xaatim ka rido wuxu yidhi xadidku sheegtay ma aha asaga inuu ma sheegin laakiin wuxuu rajacay inuu xadiidku mawsuul yahay wasliguu rajaxay aad buu u faahfaahshay hala muraajiciyo cilalkiisa mujalladka saddexaad laba boqol toddobaatan iyo shan wa fi lbaabi axaadiiun kaiira xadiidka bara ibnu caazib hadda aynu haynaan ugu asaxsan ugu fiican maxaa yeel labadiisa dariiq mid ka mida waaba xasan inta kalena waa mukhrati ka cahaya marka in loo rukuuca raba intan hore wa kaana idaa rakaca basata dahrahu wa sawaahu hoosta sheekh wuxuu kuu qabtay bayhaqi baa bisanadin saxiix ku wariyey iyo intaasi bukhaari kuma jirto basata daarahu wa sawaahu lafdigaa bukhaari kuma jiro ee macnihiisaa ku jira sahara dahrahu baa ku jira oo laisku haysto ma fooririn baa mise taagid laakiin kan wuxuu ku cad yahay in nabigu uu toosin jiray wa qaala lilmusii'i salaatahu wuxuu ku yidhi faidaa rakacta markaad rukuucdo fajcal yeel raaxatayka labada baabacdood calaa rukbatayka labada jilib ama low ku qabo wamdu taag dahraka dhabarkaadana toosi wamakin ka bogo lirukuucika rukuucdaada rukuucdaada makami macna waa maay rukuucda ka loo jeedaa ah, si fiican u rukuuc xadiidka abi xumayd asaacidi fi اlbukhaari sideed boqol labaatan iyo sideed waxaa ku yimid waidaa rakaca amkana yadayhi min rukbatay saas waa ku yimid hunaana waa ku timid wamakana lirukuucihi wa kaana suban laa yasubu ra'sahu madaxiisa midaan shubin buu ahaa madaxiisa ma shubi jirin sidii dameeraha dameeraha mogta agga yarfooraraan saas walaa yuqanicu mana qoortaagi jirin sida dhurwaag kale dhurwaagu qaar taagan yahay soomaalida ayb walaakin bayna daalika waa u dhexdhexeeyey oo saasuu ahaa wey waa inaad toosintaad toosin karto hadduu dhabarku toosayni markaad gacmaha taagto xagashan baa la godaa lannu xagasha waa la godi karaa iyo lama godi karo waa daasku haysteen laakiin wax kaaga imaan ma jiro laakiin dhabarka aadan toosinin salaaddaa ku buraysa marka saa dhabarku u tooso haddaad tahay qolyaha yar mxuu ahaay aad mooddo inay sabarada ku jirto aad tahay waxaa weeye gacantan xagasha duleeli markaa walaakin bayna daalika intaasoo u dhexeeyey wujuubu طumaaniinati maanta intaa inoo joogo wallaahu aclam